أخلاقه وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء وبعد وآية بقولي شنية كنتنك سورة البقرة أيين كبلاوينا درس كنعاوة إن شاء الله تعالى قال الله تعالى ilaahay wuxuu uhi walanabluwannakum waxaanu idinku imtixaani doonnaa oonu idinku jirabi bishayin xoogaa min alkhawfi cabsi ah waljuuci iyo gaajo wa naqsin iyo iyadoo la idinka yareeyo min al amwaali xoolaha waal anfusi iyo nafihiinna waathamaraat iyo midhaha wabashiri saabiriin kuwa sabraya u bushaaree aladiina kuwaasoo idaa asaabatum kolkay ku dhacdo musiibatun balaayo qaaluu yidhaahda innaa annagu lilaah ilaahaybaan u sugnaanno iska kaaya leh wa innaa annaga ilayhi raajicuun xaggiisaanu noqonaynaa ulaa'ika kuwa dhaqankoodu uu caynkaa yahay calayhim dushooda waxa ahaaday salawaatun min rabbihim ammaan ilaahay xaggiisa ka timi ilaahooda xaggiisa ammaan uga timi waraxmatu naxariis bay leeyihiin wa ulaa'ika kuwaasi humul muhtaduun iyaga uunbaa hanuunsan buu ilaahay aayaddu halka horunbay xidhiidh la sii leedahay oo markuu ilaahay ka soo hadlay caqiidadii iyo cibaadadii iyo jihaadkii ayaa guud ahaanba wuxuu tilmaamayaa adduunyadu insaanku inta uu joogo inuu ku imtixaanan qofku waa inuu la qabsadaa sunnada adduunyada iyo soo jireenkeeda waa inaanu u qaadanin meel lagu raaxaysanayoon rafaad lahayn halkaasi waa jannada laakiin qofku dadka iyo duunyada naf iyo maal iyo ehel intaba uu ku imtixaanan yahay qofku intaba waxbaa laga yeelaya oo laga dhaawacaya waa inuu ku talagalaa waa inuu sabirkeedii u tashaa waa inuu u diyaargaroobaa xamaad ibnu zayd caalimkii la odhan jiray ayaa ninbaa u cawday maalin maalmaha ka mid ah calooshii wax lagu cunayay buu ka cawday inay waxba hayn laadahay wallaahi sidanay noqoto calool xanuun baa igu dhacayo dee sida saaxiibku saaxiibkiisa ugu cawdo kolkaasaa wuxuu idhi war waxa aad doondoonaysaa meel aan dhibaato lahayne halkani ma aha halkaas halka ka dambaysa u diyaargarowgu halkani waa meel dhibaato oo dhaka xanuun iyo calool xanuun iyo ubad xanuunba way iska leedahaye meesha bilaa xanuunkii waa xagga dambe jannada u diyaargarowgu oo ku talagalin wax ku xanuunaiyo wax ku yaalaba u diyaargarow mar kale ayaa isagana fudayl bnu cayaad muxadidkii la jiray ninkii caabidka ahaa ayaa nin saaxiibkii ah, ayaa u cawday oo had iyo jeer maaragtay dadku way kala yar cabasho badan yihin kolkaasaa waxa uu leeyahy tashku man yarxam ila man laa yarxam waxaadu waxaad ka cabanaysaa ilaahay ku naxariisanayay anigoo naxariis ku haynina waad ii cabanaysaa buuli bal ka sheekee waxba ka cabanin aad ka cabanaysunba haddana aad ay tahay inaad naxariista weydiisato shurayx qaadigii la odhan jiray ayaa isaguna sunnada adduunyada isagoo ka warramaya macnahana aayaadku tilmaamayaan ayaa wuxuu lahaa adduunyada marka ay musiiba igu dhacdo afar arrimood baa ilaahay igu fududeeya ta u horraysa weeye ilaahay sabirkui waafajiyaa wa bashiri saabiriin ta waxa ilaahay ii sahlaa in aan ku dhego eraygaa ah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun iyo ta saddexaad oo ah dee abaalmarintanaan sugaya ilaahay uu yaboohay awliyadiisa kol haddii aan sabro iyo ta afraad oo ah musiibadaasi inaanay diinta igaga dhicin mar haddii ay igu kulmeen khayrun baa filayaa buuhi khayr waa maqaalad cumar laftiisu saasuu lahaa cumuuman islaamaha waxay idhaahdaan balaayo markay kaa maqantay khayrkaaba haysa wax jiro weeye haddii adigu maanta aanad aanay balaaya ku haynin ku talagal in ubadkaaga ay ku dhacayso adiga ay kugu dhacayso adduunkaaga ay ku dhacayso sideebaad uga faa'iidaysan kartaa oo dhinaca khayrka lahuun uga faa'iidaysan kartaa ilaahay baa tilmaamay taa wa bashir isaabiriin waa kuwa sabraya maqaaladan fiican leh waxa ilaahay uu tilmaamay musiibadu marka ay dhacdo maqaalada in lagu dhawaaqay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun annaga ilaahay baa iska kaaya leh isagaanaanu noqonaynaa wahada yadullu cala alistislaami walidcaam arrintani waxay tusinaysaa addoonkii inuu isdhiibay oo uu gacmaha taagay sidaasuu ku tarbiyeynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caruurtiisii iyo ehelkiisa inantiisiibaa usoo cabata waxay leedahay inankii yaraaid rasuula awooga ah u ahay waa naftiiba haysa marka qof bay usoo dirtay nebiga fariintii buu ku celiyey wuxuu idhi inanta iska sabirdhe iska sabir inna lilaahi maa ahad walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu bimiqdaar una sheeg ilaahay inuu iska lahaa waxa uu qaatay isagunbaana bixiyey shay walibana agtiisa waqti buu leeyahay inanka haddii wakhtigiisuu gaadhay wuu dhiman isagaana lahaayoo ku siiyo qaatae iska sabe waaya marka macnaheedu waxa weeye annaga ilaahay baana leh waa taa uu nabigu tilmaamayo dee cidina waxay leedahay haduu qaato laguma canaanto qofka ilaahay baa adduunka ilaahay baa ubadka ilaahay baa marka adoonki wuxuu leeyahay ilaahay arrintan igu sameeyunbaa ilahaa cidina kuma canaananaysa laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun isagaanaan u noqonaynaa waxay tusinaysaa diyaar waxaan ahay inaan aakhiro hortago laakiin musiibadu eraygaa waxaa lagu ladayaa sida xadiidka saxiixa ay uu tilmaamayo nebiguna uu u laqimay abu salame ninkii la odhan jiray saxaabiga ah allaahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha ilaahayow musiibadan igu dhacday ilaahayow iga ajir sii wax ka khayr badanna ilaahayow iisoo badel saasuu ku ducaysanaya qofka looguna ducaynaya ninbuu eraygaa nabigu baro xaaskiisii buu sheego markuu isagii dhintay bee xaaskiisii ku dhawaaqday ilaahayow ninkayga ah sabir iga sii wax ka khayr badanna igu badel haddana waxaan idhi bay oo oh, yaa ka khayr badan ninkaagii wanaagsanaa qaaliga ahaa nebigaaba guursadayba islaantii markaasaan xusuustay bay tidhi ducadii in la aqbalay oo ciddii aanan filaynba ay ka soo baxday meesha waa umu salama <coughs> waaya sidaad naska ka arkayso musiibada dhacaysa ah itaalkeenna oo yar daraaddeed way yar tahayba walanabluwannakum bishayin wax yarun baan idinku imtixaani doonaa qadaraan weynaynba qadaraan weynayn iska xejin mayno itaalkeennu intaa yar baabuu ka qaylayaaba oo adiga arkay dhibkaa nafta soo gaaday ubadka soo gaaday ehelka soo gaaday wadanka taasuu qofkii ka qaylayaaba marka cabsi iyo gaajo iyo nuqsaan xaga maalka ah nafta ah midhaha ah waa iyo sunnada adduunyada waa saas marka waa inaad ku talagashaa waxaa sabirka laydhaa wabashiri saabiriin sabirku waa markab uu leeyahay qofka mu'minka ahi oo uu ka fuulu kaga dabaasho mawjadaha musiibada ah hirarka iyo mawjadaha ay musiibadu leedahay markabka uu ku dhaafo ku dulmaro muminku wa asabr wabashir saabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka ilaahay wuxuu tilmaamay sabirkoodii iyo qowlkoodii iyo abaalkoodii oo ah ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waa ammaan weeye salawaadku naxariista waa noqdaa laakiin naxariistii waad xagga dambe ku sheegeen ilaahay baa ammaanay naxariista way leeyiin waulaaika humul muhtaduun intaasuu isugu daray waan ammaanay oon u naxariistay oon hanuuniyey ku ah lidaalik ayaa cumar bnu khadaab baa aayadda sidan u eegayoo aad buu uga helay way ka farxisay wuxuu idhi nicma alcidlaani wa nicma alcilaawa wallaahi laba dhanrar iyo guradhig tanaa u qurux badan buu <laughs> qofkii awrarunbaa garanaya taa yaryarko dhan maa yafhamuun awrka had iyo jeer marka ama la hadhuudhinayo ama la doonayo in ehm, si wanaagsan loo raro laba jawaano waaweyn baa hareeraha lagaga xidhaa cidlaan baa la ydhaahda oo min boqola markaasaa dabeedna mid guradhig la ydhaahdo oo dhexdaa xidha oo maaragtay xadhiggii lagu giijinayana hagaajiya guradhiggaana waa la saaraa kolkaas si fiican buu u marka intani way isku dhammaystiran tahay buuri waa laba dhanrar iyo iyo guradhig intaa ilaahay uu sheegay subxaana ina safa buurta safa la idhaahda buu ilahay yihi walmarwata iyo buurta marwo la idhaahdaa min shacaa'ir illaah calaamooyinka diinta ilaahay bay ka faman xaja albayta qofka kacbada ilaahay u qastiya aw itamara ama u cimraysta falaa junaaxa calayhi dembi ma saarna an yatawafa bihimaa inuu dhexdooda dawaafu saciyo oo labadaa uu dhex maru ordo dembi kama haysto waman tatawaca khayran sidiisaba qofka khayr kororhsada tatawaca qofka siyaadsadee kororhsada khayran fa ina allaha ilaahay shaakirun caliim ilaahay baa ku mahadnaqaya kaa oo ogsoon arrinkiisana u ogsoon aayaddu sababu nusuul bay lahayd axkaamtii xajku way noo dambeeyaan laakiin sababta ay ku soo degtay wax ahayd buurtan safa la idhaahday iyo marwa waxaa yaalay laba sanam oo carabtu had jeer markay safa iyo marwa dhexdooda ordayaan labadaasay ula niyoon jireen berigii dambe islaamku uu yimid ayaa dee fahamkoodaa sax ahaa oo waxay ku qanceen wixii jaahiliyaddii arrimaheedii in la bedelay dabeedna xoogaabay isweydiiyeen waxay idhaahdeen war labadan buurood berigii hore dee waxa loo ordi jiray bahalahaase qoryaha iyo sanamyaashaase kol hadii ay dee kuwii meesha ka fuqeen oo ilaahay keligii sacyiga loo samaynayo armaynu iskabadaynaaba sacyigaba sacigu sanam baaynu ordi jirnee dee kol haddii sanamkii la turay talo sacigana ma iska daynaaba kolkaasaa ilaahay wuhi subxaanah calaamooyinka waaweyne diinta ilaahay ay leedahay bay kamid mid yihiine qofka xaj iyo cumro la yimaada dembi kama haysta inuu labadaa dhexdooda dawaafo awaafkaa saci baa la ydhaahdaa asacyu bayna asafa walmarwa marka waxaabay ka mid yihiinba arkaanta cumrada iyo arkaanta xajka in labadaa dhexdooda la orda ayay ka mid haddana siduu u yaalla eraygu markaad eegto dembi kama haysto waa kii curwa curwat zubayr baa habaryartii caaisha ayuu weydiinaya wuxuu lahaa habar yar armaan la iska dayn karaaba ilaan ilaahay wuxuu ihi kama haysto marka waxaan ka yara fahmayaa buu dee kii sameeye iyo kii aan samayn waa isugu mid mee sidaa maaha kugu qallocsamine waxa ay u sheegtay markaas sababtii dembigan aa yar dareenteen ma jiro ee waaba waajib weeye dembigan aad dareenteen manaa falaa junaaxa alayhi an yadawafa bihima dembi ma haysta qofka inuu dhexdooda dawaafo sidaa yaro dareenteen laakiin waaba waajibba oo dee nabigu intuu halkaa maray sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu lahaa khuduu cannii manaasikakum war iga eegta iga eegtaoo iga qaata camalkiina sidaa aan u sameeyey baa waajibah marka waa sababu nusuulka kolkaad aragto ayaad aayaddan macnaheedana fahmaysaa waxay xidhiidh la leedahay sabab nusuulka iyaduna markaasi usii iftiiminaysa waxay lahayd iska dayntoodu haddii ay tahay wax caadiyahoo la ogolaya waxa la odhan lahaa falaa junaaxa calayhi allaa yatawafa bihima inaanu dawaafin dembi kama haysta ayaa la odhan lahaa laakiin inuu dawaafo dembi kama haysta macnaheedu hala yimaado wey saasay waa qur-aanku yusaxixu lmafaahiim jeer dadku sida ay waxu fahmayaane ugu toosan buu qur wuxu fahmaya sidaasay ayay asxaabtuna u sharxayaan aladiina xadaruu tanziil wa caasaruu rasuula sala allahu calayhi wasalam raggii goobjooga u ahaa fasiraadda waxyigana iyaguna iyo dumarkiiba saasay u fasireen waman taطawaca khayran faina allaha shaakirun caliim ilaahay baa ku mahadnaqaya addoonka una og marka hala dawaafo weeyo la iska daynin mafhuumkaasaa la saxa alla waxau idhi ina aladiina kuwa qarinaya maa anzalnaa shaygii aanu soo dejinnay waxyigaannu soo dajin oo min albayinaati aayaadka cadcad ah waalhudaa iyo hanuunka min bacdi maa bayannaahu intii aanu cadaynay linnaas dadki intii aan ugu cadaynay filkitaab kitaabka intii aan ugu cadaynay kadib kuwa hanuunkii iyo xaqii caddaa qarinaya ulaa'ika kuwaa yalcanuhum ullah ilaahay baa nacdalaya oo fogaynaya wa yalcanuhum allaacinuun cidda wax nacdalaysa ilaahay ka tala qaadataana waa nacdalaysa ila aladiina kuwii oo aan nacdashaa lahayn mooyaane taabuu towbadkeenee kasoo noqday dembiga wa aslaxuu wanaajiye waxay kharribeen wa bayanuu caddeeye wixii ay qariyeen fa ulaa'ika atuubu calayhim kuwa waan ka towbad aqbalaya ogaada buu ilaahayidhi wa ana anigu buu ilaahay yidhi attawaab alraxiim kii in badan addoommaha ka towbad aqbalaan ahaa ee u naxariista ina aladiina kafaruu buu ilahay yidhi kuwii gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaar iyagoo gaala ah dadka dhintay ulaa'ika kuwa calayhim lacnatullah ilaahay cadhadiisa ayaa dushooda ahaatay waalmalaa'ika malaa'igta nacdashiyoodu ina dushooday ahaatay wannaasi ajmaciin dadko dhammina way nacdalayaan khaalidiina fiihaa nacdashaasi ku waarayaanoon ka hadhaynin ila waa cadaabuune laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabkana lagama fududaynayo walaa hum yundaruun loona kaadin maayo marka waxa aad arkaysaa dee aslulmasalaha aynu kusoo dhex jirnay iyo ciddaynu ka hadlayna waxa nimankii reer banu israa'iil iyo qisadoodiioo gebagaba ahayd iyo dhaliilahoodii ilaahay uu ku eedeeyo ummaddan uga digayay si aanay u ambanin oo tubtii ay kuwaasi ku halaagsameen aanay u marin <clears throat> ammaanadu way kala duwan tahay ammaanada cilmiga ayaa ilaahay uu ku eedeeyay culimmadii reer banu israa'iil inaanay caddaynin markhaatigii ahayeen aanay muujinin laakiin ay qariyeen ay ku bakhayleen ay ka badheedheen taana qofka jariimadaa la yimaada foolxumada uu leeyahay bay aayaddu caddaysay sideedaba qofka dheeraad leh ilaahay dadka qofba waxbuu ku dheeraad siiyaa qof cilmibuu ku dheeraad siiyaa qof cuud iyo xoolo ku dheeraad siiyaa qof cudud iyo awood buu siiyaa ama tiisa ha ahaato ama tuu isticmaalayo maamul ha ahaato qof caqliyad wanaagsan buu siiyaa qofka intuu ilaahay dheeraad siiyo si wanaagsan u isticmaala dadka dheeraad buu ka leeyaoo la ajri maaha qofka dheeraadkiisa si xun u isticmaala dhinaca xun uga faa'iidaystana dadka la dambi maaha wuu ka dambi badan yahay waanu ka cadaab badan yahay sidaa inuu qofkii u fahmo ayaa muhiimahoo dee isaga iyo kii caadigaha ah ama waxaan ka madhnaa dheeraadka ah isku abaalmarin iyo isku xisaabtoona ma noqonayaan ha ogaado sidaasaa markaa ilaahay qur-aanka markuu ka warramayo culimmadii reer banu israa'iil iyo xaaladooda mar dameeruu ku shabahay qur-aanka dhexdiiso mar aybuu ku shabahayo eh, tusaalahaa xun waxay u yeesheen dee wixii wanaagga ahaa ayaanay runtii ka run sheegin ay ka been sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramayay qofka ilaahay cilmi siiye ee ku camal falaya dadka inuu ka dheeraad leeyahay ina alcaalima yastakfiru lahu kullu shayin xata alxiitaan fi lbaxr qofka caalimka cilmigiisa ku camal falaya ilaahay dhaaf waxa u weydiinaya shay walba xataa xayawaanaadka xataa noolaha faraha badan ee badda ku jira waa marka uu cilmigiisa ku camalfalayo ammaanadan gudanayo kuwa allaha inaga yeeleen marka laakiin taa uu ka been sheegana de waa kan ilaahayna cadalay subxaanah cabduraxmaan binu sakhr dawsi abu hurayra asxaabigii kunyadiisu ahaydee axaadiida badnaa ugu asxaabta ugu xadiid badnaa ayaa beryihii dambe laga yaabay wixii xikmad ahaa ee kasoo butaacayay berigii dambe kolkuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam dee cilmigu cidda uu isugu ururay ayuunbay noqotay uun in laga ag dhowaado in shaaciraha waxau ihi sadrulmajaalisi xayu xalla labiibuha fakun labiiba wa anta sadru lmajlisi sadrulmajaalis xayu xalla labiibaha qofka marka aqoon-yahankaah meesha uu fadhiisto unbaa mafrishka ama fadhiga ah ayuunbaa isteerin noqoto halka lagu ururaya ah fa wa anta sadrulmajlis haddaba cidda markaa aqoon-yahanka a adigu si aad dadka u hagta marka asxaabta intii fatwada lahayd xadiidka badnayd xadii buu lahaa ayuu warinayay ayuu ka noqday dabeedna dadku dee jeer qofku marka ilaahay nicmo siiyo waa la isxaasidaa istaciinuu umuurakum bilkitmaani fa ina kulla dii nicmatin maxsuud aar xasan darajadiisu ay tahay baa sidaa qof kastoo nicmo waxa iskaga abuuran bani aadamku inay xaasidaan waa arrin iska dabiiciya wey qof kastoo taqwadiisu ay yar tahay kaa markaasuu ka dabadhacaya laga daba qaadanaya dabeedna dadku waxay dhahaan akara abu hurayra ninku xadiis badan ah xadiiskiisu miyaanu dhammaanayn baanu kala joogsanayninba wuu ku dhex darayaabay u qarinaya <clears throat> faryihii dambe iyadoo maaragtay dee fitnooyinku iska dhaceena asxaabta qaarkood la yara nuneeyey ay dadka qaarkood wax ka sheegeen iyagoo wanaagsanaada ayay yidhaahdeen akara abuu hurayra war ninkaasi wuu farabadiyey qaarkood waabay u imanayeen sida marwaan oo kale intuu sanad xadiis ka dhagaystay buu bisha bisheedii ayuu yimidoo markaasuu haddana lahaa bal xadiiskii berigii hore aad noo akhriday noo sheeg sidiisiibuu ahriyay xarafna kamu bedelin wuxuu markaa ka mid ahaa dadka tijaabinaya bal inuu shaygan dee ka xafida iyo inuu maaragtay ku khaldami karo isagu wuu iska abuuray almuhim abi hurayra markaa isaga oo arrintaa ka xumaaday ammaanadu ummadda soo gaadhsiinaya inay haddana dadka qaarkood wax kaga sheegaan ay ku xaasideen ayaa wuxuu lahaa aayadda qur-aanka hadii aanay jirin ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhudaa min ma maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaaika yalcanuhum ullahu wayalcanuhum ullaacinuun aayadaa dayrada iyo hanjabaada usoo jeedisay diinta ilaahay cidda qarinaysa wallahi haddaanay aayadaasi jirin waabaan iska aamusi lahaa waxbaba kuwan uma sheegeene waan ka aamusi lahaa jaafaajiriqan kol hadday keeneenba laakiin anigaa dumadaydaan beri yeelayaayo aayad asaan ka cabsanaya buui nacdashaasi inay ku dhacdo sidaa culimada reer banu israa'iil nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiid isaguna xasana man su'ila can fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofka intoo ilmi la weydiiyo qariya maalinta qiyaamaha waxaa loo geliya xakame naara nacuudu billahi min dalik cilmigu wuu sii kala duwanya waa cilmi lana su'aalay baahina loo qabo ah, badiilna aanu jirinoo dee cid kale oo maaragtay lagaga maarma aanay jirin inaha marka la ysugu daro ciqaabkaasuu yeelanayaa alla waxau idhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhuda yaktumuun waa kuwa qariyay waxay qariyeen shaygaa soo dejiya hanuunka ahaa iyo xaqa dadka u caddaynayay min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab kitaabka intan dadka ugu caddeeyan idhi idinkuna wariya dee waxa weey kitaabkuna towraad laakiin keenanina waa lamiduun keenanina waa lamid ulaaika yalcanuhum llahu wa yalcanuhum llaacinuun nacdal bay leeyihin ilaahay baa nacdalay ummadda ciddii ilaahay ka tala qaadanaysaana way nacdalaysa wuxuu ilaahay ka soo reebay kuwa toobad keenay wanaajiye waxay kharibeen caddeeye wixii ay qariyeen kuwa waan toobad aqbalaya waxaad arkaysaa towbadoodii waxaa lagu xidhay shuruudo macnaa inuu qofkani ka dembi badan yahay qofka ama culimada ama mas-uulka khaladkiisu dee wax badan baa ku xidhan oo inta uu qowl ku saxayo ama ku kharibayo waxa la eg intuu ficil ku saxayo ama ficil uu ku bedeli karo uu ku kharibi karo oo sida qowlkiisu uu qofka wuxu saxo ama wuxu kharibu ficilkiisuna dee dad badani ay kaga daydaan sidaa darteed taabuu oo qura iyaga ma dadka noocaas culimadii iyo mas-uuliyiinta wixii ay kharibaan iyaga towbad qura maahee waa qofkani waxna islaaxiyaa waxna caddeeyaa ilaa qarintii wax qariya waxbaa ka ratibmo waxbaa kharibmay wixii kharibmay waa inuu saxo mawaaqiftiisii markii hore uu qaatay waa inuu ka daba tagaa beddelaa wixii uu kolkii hore qariyay waa inuu ka badheedhaayo uu caddeeyaa lianna arujuuca ila alxaqi fadiila ila noqoshada xaqa loo noqdaa waa fadli weyne saasaa ilaahay shardigaasu ku xidhay in aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun ulaaika calayhim lacnat ullaahi wlmalaaikati wnaasi ajmaciin kuwa gaaloobee sidaa ku dhintay toobadkeenin dee ilaahay iyo malaaigtiisiyo muminiintuba way nacdaleen culimadu waxay isweydiiyaan gaalka malna lacnadi karayaa lacna dusha ma tuuri karayaa ha gaalka iyo caasigaba waa la odhan karayaa ilaahay ow gaalada nacdal dadka cusaada ee waxaa sameeya nacdal waanay ka soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadii quraanka ahaydna dee waynu ku haynaa ilaahay baaba waxa uu leeyahy kuwa ah anna waa nacdalay malaa'igtaydiina way nacdashay mu'miniintuna way nacdaleen nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuba marka ay salaadaha tukinayaan qunuudka way nacdali jireen gaalada iyo mujrimiinta rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa lacana allahu saariqa yasriqu lbayda ilaa akhir lxadiid tuugga allaha nacdalo wax yar buu xadayaa markaasaa gacantiisi qaaliga ahayd lagu jarayaa marka eh, si guud qofka macsiya jariimad sameeyey hadduu yahay iyo hadduu nusuusta way kusoo aroortay in la nacdali karayo waxay ka muransan yihiin eh, qofka mucayanka gaarka ah shaqsigu haddii uu yahay shaqsi mucayanahoo gaara gaar ahaantiisa in loo nacdalo taasunbay leeyihiin eh, ma wanaagsana culimada in badan oo ka midi uma garanayna inuu toobad keeniyo dabeetana uu wixii nacdasha uu ku mutaysta ka bixi doono iyo in kale khaalidiina fiiha laa yuqafafu canhum alcadaabu walaa hum yundaruun khaalidiina fiiha way ku waarayaan maxay cadaabka nacdashiibaa cadaaba naxariistiisuna waa janna ilaahay nacdashiisuna waa cadaab saa darteed buu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam kelmadda nacdasha ah qof aan ehel u ahayn in lagu tuuro haddii lagu tuurana de qofkaasa khatar ku sugan wa ilaahukum alla wuxuu idhi ilaahiinnu ilaahun waaxid waa ilaah keliya laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane alraxmaan kii naxariistiisu ay gaal iyo islaamba dhammaystirtay weeye adduunyada alraxiim kii mu'miniinta iyo awliyada uun jannada ugu naxariisanaya weeye alla wuxuu uhi inna fii khalqi samaawaati waalard abuurka samooyinka iyo dhulka waikhtilaafi alleyli waannahaar iyo habeenka iyo maalinta isweydaarkooda walfulki iyo doonnidii waxa ku sugan allatii tajrii filbaxr doonyaha dhex soconaya badda dhexdeeda bimaa yanfacu nnaas dadka wax waxtar u ah oo khayr u leh doonyaha badda la dhex maraya waxaa ku sugan wamaa anzala allahu min asamaa'i xagga kore ilaahay wuxuu ka soo dejiyo min maa'in biyo waxa ku sugan fa axyaa bihi alarda bacda mowtiha biiba ilaahay uu ku nooleeyo dhulkii intuu dhulku dhintay kadib wa baha fiihaa waxa uu ku faafiyey dhulkii ilaahay min kulli daabbatin xayawaan oo dhan buu ilaahay ku faafiyey alla waxa ku dul nool oo dhan buu ilaahay ku faafiyey xayawaankaa waxa ku sugan wa tasriifi riyaax dabaylaha isbadbedelaya waxa ku sugan wasaxaabi almusakhar iyo daruurta la sahlay bayna asamaa'i waalard cirka iyo dhulka daruuraha sidaa isaga ceegaaga ee isaga degan waxa ku sugan intaasoo aan soo sheegay buu ilaahay yidhi la aayaat calaamooyin waaweyn liqawmi yacqiluun ciddii aqoon leh waxgarada meel dheer ka fikiraysa intaasoo arrimoodba ilaahay bay bari karayaan dadka intanoo arrimoodba waa aayaat tadullu cala allahi wacalaa waxdaaniyati wacalaa qudrati wacalaa ixkaami intaasoo arrimoodba aayad baa ku sugan baa ilaah marka ummadda uu waaninaya qur-aanku waa inagii soo nidhi siyaabaha u waaniyay ka mid tahay taaratan yudakir biaayaati illaah mar ilaahay wuxuu ku waaniya aayadaha ilaahay aayadihii ilaahay uu ku waaninayay addoommaha ayaynu maraynaa marka aayadahaasina mucjisaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marna waxa weeye aayaadka qur-aanka oo dee kan ilaahay ka soo hadlaya qiimaha uu leeyahy qofkii muujiye aayaadka eediiyo inkaarta uu leeyahy qofkii qariyay aayaadka ilaahay uu ku waaninaya waxaa ka mida al aayaat alkowniya aayadaha kownka macnaa caalamkan aynu ku noole cirkiisiiyo dhulkiisiiyo bad iyo berri aayadaha inooga muuqanaya marka waa sida aynu misxafkan u akhriyayno ee indhaheenna aynu ugu akhriyayno sidaasoo kale aayadahan ilaahay uu tilmaamayu ku sheegay aayadan iyaguna ahrin ugu baahan yihin intood habeenkii bannaanka u baxdo inaad eegto aafaaqda iyo jihooyinka iyo qoraxda iyo dayaxa maalin iyo habeenba iyo xidigaha iyo bal mid waliba habka u socdo guga iyo jiilaalka iyo dayrta xagaaga umuurtaa inaad iyagana ahrido saasuu ahaa rasuulku sal allahu caleyh isagoo aayaadkan ku camalfalaya habeenkii intaanu aayadaha qur-aankaa u bixin inuu ku cibaadaysto u ahriyo ka hor dabaduu bixi jiray kolkaasuu dabeetana suuratu alcimraan aakhirkeeda aayaadka macnahan sheegaya fi fii khalqi samaawaati walard ayuu ahriyi jiray rasuulku sal allahu caleh waslm intuu kownka saa u eego markaa waxaa la doonaya inaanu xaalkaagu noqonin sidii qarandidii layidhi bilay bilkhayr unbay tidhaahdaa goorma goor dee bishii ay xagganay ka godkay qodaysaayo waxay ka aragtaa baalaya xaggaa dambe dayaxiioo dhowr iyo tobanba maraya haggii xaggan laga eegay dabeedna bilay bilkhayr bay tidhahdaa macnaha dee qarandidu malawaaba laga yaabaa inaana saa odhanina dadku waxbay kula baxayaanoo qofka yaro foorara unbay uga jeedaa qofka wakhti dambe toosee foorara ayuunbay uga jeedaa marka waxa uu nasku ina barayaa kitaabka kownka inaynu isagana ahrino aayadaha ku yaalla aayadna macnaheedu waxa weeye calaama shay ay u tahayna waa inay jirtaa intanoo dham waxay u calaama yihiin ilaahay jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo inuu awood yeeshay macnaha cibaadada xaqu yeeshay maadaamuu awoodahan leeyay maamulkiisa wanaagsan intaasoo dhanba aayad bay wa fii kulli shayin lahu aaya tadullu calaa annahu waaxidu ninkii shaacirkaa ah waxa uu leeyahy waliba waxa ku sugan astaan ilaahay muujinaysa inuu kala yahay leannahu waxaasoo dhammi waa masnuucaad waa waxyaabo la sameeyey yaa sameeyey ma warshadii bani aadamkaa sameeyey magaaladii gaaladii dhugluglayaashaabaa sameeyey ma jin iyo insi iyo malaa'ig baa sameeyey maya cid sheeganaysaa ma jirto allah alaxad samad alfard ilaahay baa keligii masnuucaadkaasoo dhan sameeyey marka masnuucu shayga la sameeyey saanic buu muujinaya farsamo wanaagsano waxba ka xumaanayn mid walibana sida uu u yahay aayad cidda takhasuskeeda leh diraasad ku samaysa ee dheer u leh ayaa kasii markhaati furta had iyo jeer cidda juqraafiga cidda markaa cilmiga dibiga beeraha maxaan ku dhahdaa biyaha caafimaadka cid wal oo dabagal ku samaysay aayaadka nasku oo tilmaamayo waxay kasii markhaati furaysaa awoodda ilaahay halkaa ka muuqanaysa iyo aayadnimadii cajaa'ibka marka diraasada la sameeyo nataa'ijka ka soo baxaya wuxunay sii caddaynayaan aayadnimada shaygaa samooyinkae dhulka abuurkooda ta waa kaa ilaahay inoo sahlay ee aad arkayso subxaanah habeenkii iyo maalinka isweydaarkooda macnaha siday ugu sugan tahay kolkaad eegto marba mid baa dheeraada midina wuu gaabtaa mid dabeecadooda kala duwanoo midi waxa weeye wuu iftiimayaa midina waa madow yahay midba dadku sibay u howlgalaanoo midna waa la nastaa dadka qura xataa ma nastee ilaa noolaha ilaa dhirta ayaa shay waliba uu nastaa midna waa waa la howlgalaa addoonyaha badda dhexdeeda soconaya bimaa yanfacu nnaas dadka wax waxtaraya la soconaya badda aad arkayso haddii aan dee baakhiraadka iyo waxaa kala gooshaya ka gudbaya aan la dadku siduu cadilmi lahaa waad garanaysa ilaahay baana subxaanahu wa tacaala ku ilhaamiyo u sahlay haddii aad odhan lahayd annagunbaaba farsamadan hindisno kada oo kada dee nebi nuux alayhi salaatu wasalaam oo ummadda asalkeedii ku badbaadiyay doonidan yaa yaa u tilmaamay jaamacadeebuu ka soo bax jaamacaddii ilaahay buu ka soo bax ilaahay baana tilmaamaha siinayo oo layidhi markaa doonidaas ah, shimbirka maqluubka ah oo siduu imbirkawaa shimbirkiiba maqluuba markaa tanna biyaha wadaya kana hawada sidaa u sameeya ilaahay baa saa u <clears throat> waxyaabaha markaas iyagana aayaddu ay ku sugan tahay waxa weeye wamaa anzala allahu min asamaai min maain fa axyaa bihi larda bacda mowtiha waa biyo ilaahay intuu kasoo shuba cirka uu dhulkii ku nooleeyay intuu dhulku geeriyooday kadib bal waxaad eegtaa qofku hadduu hawdka maro waxaad arkaysaa dhulkii oo kaliishii omosa oo busahoo siigadu ay duulayso oo ishu ay diidayso geedka sare iyo ka hooseba ayaad soo maraysaa gogii iyadoo meel waliba ay cagaarta oo xayawaano aan joogin ayaa soo baxay dhir aan kolka hore beernayn baa soo baxday waxaasoo dhamm waxay daliilu yihiin khalqigan baaba'ay a ee ciidda cuntay ee laga quustay inay sida sidanoo kale usoo baxayaan sida qur-aanka tusaalaha inooga wa batha fiiha min kulli daaba wuxuu ilaahay ku faafiyay daabad walba bal daabadaha eeg sida ay u dhalaan siday u rimaan siday ubadkooda u koriyaan siday u difaacaan sida iyagu isu difaacaan marka aad u fiirsatee dabakal ku samaysa cajaa'ib baa kaaga muuqanaya tasriifu riyaax dabaylaha iyo isgadgadoonkooda siday aayadda ugu sugan tahay dee u fiirso uun midiba marka ay soo dhacda macno gooniyay wadataa mid waa lagu nasanayaao waa neecaw laydha midna gebigeeda waa la iska qarinayaao waa hanfiku maraya mid marka ay soo dhacdaabaa la wada duryayaa taa jilaashinka midna markaasuu roobku hoorayaa oo dee waataa roobka horkacayse lawaaqix qur-aanku ku tilmaamay mid si caadiyae u socotaa midina waa acaasiir mudamira dee tii aad arkaysa sunaamida wadatee meesha ay marto ilaa shubka jajabinaysa marka waa tasriifu riyaax yaa mustawayaadka iyo darajada iyo tirada iyo tayadaa ilaahay baa u yeelay subxaana asaxaab almusahar bayna asamaai walard bal biyahan iska qotoma bad meesha dhexdeedaan hawada ean meel salka ku hayn ean xagga sare la xidhiidhsanen xagga hoose la xidhiidhsanen bartaa taagan ee iyagoo da'aya haddana daruurtu dhex ee galbiyoo fadhiya aan la muuqaal ahaynee diyaaraduna dhex marayaan waa arrin aad u cajaa'ib wey laa ayaatin liqowmin yacqiluun arrintan u baahanta caqligii qofkaee wanaagsanaaye aqoonta lahaa ee uga fiirsan lahaa kaasaa ayaa maaragtay aayada ay ugu sugantay kii kale isagu sidanay tahay saasay noqotaa iyo saasaa dhici jirta waxaasbu iska ahriyaya ilaahaybaa wuxuu uhi wa min dadka waxa kamida man mid baa ka ama man qaar baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa hayr allah andaadan ilaahyaalbay samaysanayaan iyo sanamyaal yuxibuunahum way jecelyihin ka xubbillaah sida ilaahay muminiintu ay u jecelyihiin oo kale waaladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahi ashaddu iyaga ayaa adag xubban lilaah jacaylka ay ilaahay jecel yihiin iyaga ayaa adagoo aan cidina kula mid ahayn walow yara aladiina dalamuu haddii ay arki lahaayeen kuwa daalimiinta ahi id yarawna alcadaab marka ay cadaabka aakhiro indhaha saarayaan xaaladoodu sida ay tahay hadday imika is arki lahaayeen lacalimuu weeye lacalimuu baa halkaa ku jirta waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaah inuu ilaahay awoodoo dhan iska leeyay jamiican say u dhan wa ana allaha ilaahay shadiidu lcadaab cadaabkiisu inuu daran yahay ayay ogaan lahaayeen id waqti ah, xus tabara'a ay beri noqdeen ka gacan taagteen aladiina tubicuu kuwii la dabagalay ee la raacay min aladiina tabacuu kuwii raacay ee xumaanta ku dabagalay ayay ka gacan taagteenoo waxay dhahnaa laguma haleeyo wa ra'aw alcadaab labadii qoloba cadaabkay arkeen aakhiro kii la daba socday iyo kii wax daba socday wa taqatacat bihim waxa ka go'day alasbaab alasbaabu bihim xadhkihii isu xidhayoo dhan baa googo'ay wa qaala aladiina tabacuu kuwii nacamlayaasha ahaa ee daba socday kuwa xumaan falowga ah ayaa waxay ku andacoodeeno yidhaahdeen low anna lana annaga miyuu noo sugnaada karatan noqod alla ma ifkiina lagu celiyo fanatabara'a minhum kuwan waanu ka bari noqon lahayn kabaa tabara'uu minaa siday annaga nooga beri noqdeen alla annaguna waannu ka beri noqon lahayne ma adduunyadiina lagu celiya walla inaanaan hebelladaa dib u raacneyne kadalika sidaasaa yuriihim ullah ilaahay baa wuxuu tusinayaa acmaalahum camaladoodii baa ilaahay uu tusiiyey xasaraatin calayhim iyadoo murugo iyo qoomamo iyo ciil ku ah wamaa hum may noqonin bikhaarijiina min annaar naarta kuwa ka soo baxaya ma aha ha ka yaabin halkaa lagu aburay galeen inay ka soo baxaan siday doonaanba ha u qayliyaane wa subxaan allah waaya waxa haddaba ilaahay uu tilmaamay dee dhagihii ilaahay uu waaniyo ayaa waansan indhuhu ilaahay jeexo ayaa jeexanoo u xarka intaasoo awoodoodoo ilaahay uu leeyay lix toddoba awoodoodoo aayaddaasi ay soo sheegtay oo ilaahay uu gaar u leeyahay dadaan arkin baaba jiraba oon indhaba u lahaynba oo intaasoo awoodood midnaba wax aan lahayn ilaah ka dhigay ilaahay intaasoo awoodood lahaana ilaahnimadii ka duway dar aan andaad lagu sheegay sanam iyo dhagaxaan qoriyo ayay ka dhigteen ilaah oo hadda isagiiba qofkuu gacanta ku hayo oo isagu uu ilaalinayo oo isagu uu farsamaynayo marka aqoon la'aan iyo ayaan darraba iimaanlaa way isugu ururtay qof iimaan lahayn munaasabadda aayadda ka dhaxaysa iyo aayadda hore waa taas weeye cidaan aayaadka ilaahay kawniga ahrinoon ka faa'idaysan baa laydiin hayaa laydinka warramayaae waa dadka caabuday cidaan ilaahay ahayna mushrikiinta ogaadabaa ilaah wi markaasaa ilahay ui aan idinka warrame dadka ana aqaana buu ilahay waa runtii isagaaba abuuray wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan qaar inta ilaahay ka sokaysa nid iyo shariik iyo maiil waxa ilaahay barbergeliyeen wax lamidii ma jire waxa ilaahay barbergeliyeen qaar caabudaya oo samaystay baa jira yuxibuunahum ka xub illaah ilaahay ku sababeeyey macnahaas hadiyo jeer nidka waxa la caabudaa wuu noqon karaa wax maxsuus la taaban karayo sida qoryaha iyo sanamyaasha iyo dhagaxaanta iyo noqon karayaa wax mabaadi'ah mabda buu noqon karaa waayo qaacidadan baa loo qaadanaya yuxibuunahum ka xub illaah ilaahay loo jeclaa wax kasta la geliyo halkii ilaahay eh, laga jeclaan lahaa isaga laga jeclaado sidii ilaahay looga tala qaadan lahaa isaga looga tala qaato sidii ilaahay diintiisa loo difaaci ama loogu helin laha isaga loogu heliyo dee tanunbuu soo gelayaa yuxibuunahum ka xub illah waayo dadka qaarkoodba adduunyada dee sanamkooda iyo shariigooda uu yahay mabaadi mabaadi qaarkood baa qur-aanku ku tilmaamay ilaahoodu inuu yahay maxay hawada afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu dadka qaarkood baa caabuda xorriyadda waa yuxibuunahum ka xub oo waxa hogaaminayoo dhamme ay tahay waxa naftiisu jeceshahay oo wuxuu leeyahy mabda'aygu waxa uu yahay cunadaydu waxa ay tahay aragtidaydu waxa ay tahay wax walba waxaan doono waa al ibaaxiyiin dadka loo yaqaano ele wax waliba waa inuu mubaax noo noqdaa marka cid kasta oo sida ilaahay uga tala qaadan lahayd ee uga dambayn lahayd wax kale uga dambeeya waxaasaa nid iyo sharay ku noqday yuxibuunahum ka xub laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay cidda ilaahay rumaysane caabudaysa inaanay jacaylkeeda ilaahay jeceshay wax la midi jirin waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah waayo addoommaha mu'miniinta ahay marka ilaahay jecel yihin dee siduu nebigu u laqimay calayhi salaatu wasalaam weeye jacaylkoodu naftooday ka jecelyihiin ubadkooday ka jecelyihiin oryahooday ka jecelyihiin ehelkooday ka jecelyihiin maalkooday ka jecelyihiin marka qofku intaaba ilaahay ka jeclaado wajada xalaawata aliimaan macaankii iimaanku helay rasuulkana sal allahu caleh isagana saa jeclaado wladiina aamanuu ashaddu xuban lilaah xubbiga ilaahay awliyadiisu ay jeceshahay waa mid ay ka baqayaan oo ay ka haybadaysanayaan oo ay u khushuucayaan baqaha ay ka baqayaan subxaana waa mid leh haybadiisa waa mid leh inay ku weynaynayaan ay u khushuucayaan waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah lama hayo cid kale oo u dhimanaysa oo naftooda iyo maalkoodaba ku bixinaya jacayl ay jecel yihiin macbuudkooda iyo ay caabudayaan mu'miniinta mooyaane muminiintu waa kuwa naftooda iyo maalkoodaba ku bixinaya jacaylka ay ilaahay ku jecelyihin fii sabiil ixqaaqi lxaq haddaba waxa ilaahay uu ka warramay waxaan adduunyada isdaba socda wixii iscaabudaya iyo wixii isku mabaadida ahaa iyo wixii baadilka isku daba socdayba aakhiro kale beri noqonaya waayo dabeecadda insaanku waxa weeye haddii la guulaystana in la isu soo hiloobo oo la isu jiibiyo oo la isjeclaado la isku ururo haddii la jabana waana la is-eedeeyaa waana la kala yaacaa waana la kala cararaa marka muminiintu way guulaysteen aakhiro xaqii ay wadeenay ku walaaloobeenay xaqiijinayeenna way majeeranayaan waaka ilaahay kaga waramay subxaana dadka muminiinta ah suuratu tuur wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun wayse soo qaabilayaan iyagoo iswaraysanaya oo ka sheekaysanaya adduunyadii qaaluu inaa kunna min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru ilaahay baa adduunkii markaynu joognaynu ilaahay caabudaynayo taasaynu ku nabadgalo oo innagaa halkan ku farxayna kuwanna sidanaa ilaahay uga warramay subxaana id tabara'a aladiina tubicuu min aladiin walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaab marka lowdu inta badan jawaab bay qaadataa mararka qaarkood oonay jawaab qaadanna way jirtaa sida aayadda dambe low anna lanaa kara oo xarfu tamani una iska noqoto walow yara aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaa ee dulmifalayaasha ahaa eedaysanayaashii dhagarqabayaashii ilaahay ka eedoobay adduunyadii hadday arki lahaayeen id yarawna alcadaab cadaabka kolkay aakhira arkayaan haddii maanta lasoo hordhigi lahaa xaalkoodu siduu yahay maalintaa sida xaalkooduu noqonaya haddii maanta la tusi lahaa oo filim lagu horkeeni lahaa ee muuqaalka arki lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican la calimuu ana alquwata lilaahi jamiican waxay ogaan lahaayeen awoodda oo dhan inuu ilaahay iska leeyahy eeg jawaabtaasaa loo soo qadaraya hadday arki lahaayeen kuwii daalimiinta ahaa cadaabka la lacalimuu waxay ogaan lahayn ana alquwata lilaahi jamiican inuu ilaahay awood oo dhan iska leeyo nid iyo sanam iyo shariik iyo maiil wax awood lihi inaanu jirin bay garan lahayn ilaahay siduu abaalmarinaya siduu cadowga u galaya siduu uga aargoosanaya maanta haddii hortooda la keeni lahaa madaxay qabsan lahayn walle cid kale waxaysaama jirta bay odhan lahayn waana allaha shadiid lcadaab markaasaa dabeedna ilaahay uuga warramay sida xaalku noqonayo id tabara'a aladiina tubicuu kuwii la raacaybaa beri noqday hebel baa hebel ka beri noqday macnaheedu waxa weeye wuu ka firdhaday oo wuu ka gacan qaad taagtay oo wuu iska abhiyay oo inuu ka agdhowaadaabuu diiday waxay sheegaysaa balaayada dhexdooda martaybay ayay taasi ka warramaysa wa ra'aw alcadaab cadaabkii bay arkeen macnaha oo dee maxay uga beri noqdeen ilaa adduunyadiiba waa kuwiisu jiibinayeen kuwa la raacay iyo kuwa raacay waa jinkii shayaaiintii oo insigiioo shayaaiintii raacay iyo insiga laftiisiioo isku raacay mabaadidii baatilka ahay oo adiga arkayaoo dee maanta intee isu jiibinaysa intee iyagoo diin ilaahay iyo dad muslimiin ah iyo ilaahay iyo xaqba kasoo horjeeda inteedaa isu jiibinaysa adduunyada oo ku saaxiibaysa oo ku wada socda oo ashkhaas leh oo ummadiyo dowlada leh aad bay u badantay bal waxaa la odhan karaa dee sida qur-aankuba in fara sunnadu ay tahay xaggaasay dadkii u bateen dad badanna waxa jiitayba xagganaa loo batay aadna isaga bado hal meel lagu hadhaa ma jirte baashu dhanbay u maroorsantae wax caalami la ydhahdaa jiro caalamku meelunbuu u socdaae yaanad go'doomina adiguna iska raac waa utubicuu wa tabacuu marka waa qur-aanku magacaasuu bixiyey waa dabasocod ninkaa hebel arin ma hayo waa daba socod kaasuu dabadhilifu yahay cadaabkii ilaahay bay arkeenoo wataqadacat bihimul asbaab sababihiina way go'een cadaabkii ilaahayna waa la arkay xadhkihii isu haye adduunyadana way gogoeen aakhira dadkan inay kala yaacaan waxaa keenay buu ilaahay yidhi laba arrimood cadaabkii ilaahaye markii hore ka dahsoonaa adduunyadii ayaa imminka muuqdo hortooda la keenay naar u soo bu'aysa uun iyaga ayaa halkan soo taagan oo malaa'igtuna dib u hayso wanacuudu billaahi minha waxa kale oo ilaahay wuxuu tilmaamay wataqaacat bihim lasbaab asbaabtiibaa gooday manaha wataqaacat alasbaabu bihim xarkihii isu hayay xarkaha adduunyada dadka isu haya aan xaq ahayn saasay u go'ayaan qaarkood ehelnima isu hayso isku qolun bay ahaayeen qaarkood maslaxad baa isku haysayoo maal bay isku qabeen qaarkood siyaasad baa isu keentay qaarkood taxaaluf baatila waxa dee faraha badane lagu walaaloobo ee la yidhaahdo mabaadi joogta amaniina maslaxad joogta abaanu leenahay asbaabtiibaa kala furantay markaasaa ilaahay waxa uhi waqaalwaxaa calaancal xumaaday markaa oo murugadu ay ku sii badatay dadkii dadkaa u jiibinaya uun wa qaala aladiina tabacuu kuwii dabasocodkahabaa waxay idhaahdeen dabadhilifkii baailka ku dabadhilifahaa low na lanaa kara jawaab iyadu male tani waa tamani baa laydhaa attamani yusamaa fii cilmi naxwa alabu maa laa damaca fiih tamanigu waxa weeye wax aan raja ku jirinoo qofku uu yidhaahdo miyaa dib laygu celiyo yaa laytanii kuntu turaaba alabu maa laa damaca waxaanad noqonayninoo aad marka low na lanaa kara alla maa celiyo maxay u doonayaan in ifkii lagu celiyo fanatabaraa minhum kabaa tabara'uu minaa siday nooga beri noqdeen baanu annana uga beri noqon lahay ilaahay maanta aad ifkiina geyn lahayd waxaan odhan lahayn kaa raaci maayo balaayaa iga raacaysa baliya baas baa dabagala laygumahal waanu ka fogaan lahay ah. yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila waxa uu leeya ilaahayow maan rasuulkii maan dabagalo oon hadyigiisii raaco maxaan kuwaa u raacay maxaa dad badan oo muslimiin sheeganaya tani ay ku dhacaysa wakhti aan soo noqon lahayn laakiin ilaahay wuxuu ka waramay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuun haddii la celin lahaana halkiibay ka wadi lahayn shayddaankii unbaa calankii u taagi lahaa markaasay dabageli lahaayeen marka bal ha iska ilaaliyo qofku yuu la mowqif noqonaya qofku yuu taageero u noqonayaa qofku yuu u hiilinaya qowlka ugu hiilinaya ma ilaahay iyo diinta iyo xaqa mise umada kale mise kufri mise baail bal hadda qadiyat almawaaqif qofku mowqifku qaadanaya yuu isgaraysani e adigoo daba socodkaasa baad ku halaagsamaysa oo naartaa ku galaysa subxaan allah minhum kamaa tabara'uu mina kadalika yuriihim allahu acmaalahum xasanaatin calayhim camaladoodii baa ilahay u tusiyey iyagoo xasaraat iyo xasratan cala alcibaad waa murugo murugaa ka dhacday wamaahum bikhaarijiina min annaar lagama yaabo buu ilahay inay naar ka soo baxaan yaa ayuha nnaasu dadow kuluu cuna buu ilahay yidhi mima fi lardi waxa dhulka ku sugan xalaalan isaga oo la idiin banneeyey dayiban isagoo wanaagsan walaa tattabicuu ha raacraacina khuduwaati shaytaan shaydaanka tallaabooyinkiisa bahalkaa ha raad cidhibgoy weeye innahu shaydaanku lakum idinka caduwun mubiin cadow idin yahay cadaawadda cadaystoon qarsanayn innamaa ya'murukum shaydaanku wuxuu idin farayaa bisuu'i xumaan waalfaxshaa iyo foolxumo wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu idin farayaa cala allah ilaahay inaad ka sheegtaan maa laa taclamuun waxaydaan aqoon u lahayn waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahda buu ilaha yidhi diinlaawayaasha ittabicuu waxaa raacdaan maa anzala allaah war ilaahay kitaabkuu soo dajiye raaca qaaluu waxay odhanayaan bal lagama yaabo kitaabkaa raaci mayno natabicu waxaanu raacaynaa maa alfaynaa kii aanu kula kulannay calayhi dushiisa aaba'ana aabbayaashayo dhaqankii iyo diintii ay haysteen ayuunbaanu ku duglaynaynaa laakiin kitaab xaggii maya alla wuxuu yidhi isagoo la garabaya oo ku moosaya xumaanta awalow kaana haday noqdeen buu ilaahay yidhi aabbaa'uhum aabbayaashood hadday yihiin laa yacqiluuna shay-an aan waxba fahmayn walaa yahtaduuna aan hanuunsanayn ayatabicuunahum dee miyay iska raacayaan untalow wux miyaan waxbaba miisaamayn ilaahay baa wuxuu ihi wamahalu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay tilmaantoodu waxa ay ka dhigan tahay macnaa mudaaf baa ku jira wamahalu daaci ladiina kafaruu kuwa gaalada ah, qofka u baaqayae diin ugu baaqayaan qofkaas wuxuu la mid yahay ka maaliladii qofkii oo kale yanciqu u dhawaaqaya bimaa shay buu u dhawaaqaya laa yasmacu aan maqlayn ilaa nidaaan ilaa ducaa'an yeedhmo wa nidaa'an iyo cod codka bowbowdiisa wax maqlaya qofuu yeedhayo kale ka dhegan yihin way dhagalaa yihiin bukmun way aflaa yihiin way indhalaa fahum laa yacqiluun wax alla waxay garanayaan ma jiro caqliyadii wanaagsaneed la isticmaali lahaa ayaa luntay naska halkan ilaahay waxa uu ugu yeedhay dadkii oo dhan subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay ummaduhu marka ay kownkan joogaan inay ilaahay u casuuman yihin waxa uu u salaxay kownkan wuxuu u sakhiray waxay dheefsan lahaayeen iyo hawaday qaadan lahaayeen iyo biyahay cabbi lahaayeen iyo caafimaadkoodii iyo waxoo dhan buu ilaahay isugu hagaajiyey dabeedna wuu imtixaanayoo talow ma bay ugu xoogaysan doonaan ah. tamartaa tamartaa talow ma xagga khayr kale u isticmaali mise xagga shar waa tijaabay ku jiraan yaa ayuhannaasu kuluu mimaa fi lardi xalaalan dayiba waa kaa intifaacsadoo dheefsada baa ilaah manaa iyagoo sababihii la imanaya iyo dadaalkii ilaahay wuu u xalaaleeyay wixii ayiba xalaashu wuxuuna shardi waa inay dayibtay waa qaacidada lagu kala saarayo wixii xalaaliyo wixii xaraama wayuxilu lahum adayibaati wa yuxarimu calayhim alkhaba'if waxalla wixii dayibahe caalamka lagu hayo waa xalaal wixii khabiia isaguna waa xaraam khabiikaas waa wixii diinta dhibaya caafimaadka dhibaya dhaqaalaha dhibaya dhan walba khabii sidaa darteed wixii xaraami wuu yaryahay lianna alasla fi lashyaai libaax waxa u asala sheeyadu inay mubaax marka wax dayibahoo ummadan laga xaaraantinimeeye ma jire wixii laynaga xaaraantinimeeye waa khabiiaha laga hadho wixii xalaalana yaan la xaaraantinimaynine waa dayibeha ah laga faa'idaysto walaa tatabicuu khuuwaat shaytaan baa yidhahda khuduwaatu shayaan tallaabada shayaanka ama raadka shayaanku wuxuu noqonayaa wixii dayibahe ilaahay uu inoo xalaaleeyay inaynu xaaraan ka dhigno wax badan oo dayibaada oo aynu xaaraan ku tirinaabaa jira ama xoolaheenna ha ka soo go oontii xoolaha ha noqoto iyo hilibka barhkii ama xayawaanaadka qaarkood ha ahaato ugaadha ama ashjaartii dhirta wixii laga cuni lahaa ha ahaado wax kastoo dayibahoo aan loo haynin daliil xaaraantinimeeyo waa inaan la xaaraantinimayn xalaasha la xaaraantinimeeyo waddo shaydaan baa la maray walaa tattabicu khutuwaati shaytaan waddada shaydaanku waxay noqonaysaa iyadoo la xalaashado wixii xaaraanta ahaa waxaan dayib ahayn oon wanaagsanayn in la idhaahdo waa dayib wixii khabiidka ahaa xun marka balwadihii iyo wixii ku ahaa nolosha insaanka iyo wadajirkooda iyo cibaadada intaba waa khutuwaatu shaytaan waxaan dayib ahaynoo la raaco shaydaankiibaad raad guraysaayo isagiibaa halkaa uga geeraaraya qofkii uu ku dabagalay inahu lakum caduwun mubiin sida dee iyo jeer carabta la ogsoon yahayna waxyaabaha nicmooleyda qaarkood baabay dee odhan jireenba ma geyno qaarkood bay odhan jireen sanamkay waqaf u yihiin suuratul ancaam saynu ku arki doonno ina ataxliila wataxriima xaqun lahu tacaala xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta ilaahay baa lagaga tala qaadanaya waxyaabaha uu la gaarka yahayna weeye waa waxaan cid kale faragelin karayn qabaa'ilku inay farageliyaan maaha oo dhaqamadeenna wixii xagga xalaasha iyo xaraamta marka leega sharciga ku khilaafsan waa in laga gaabsadaayo kitaabka lagu adeecaa nidaamada kale dadku ay samaystaanna iyana waa lamid inahu lakum caduwun mubiin inamaa yaamuru bisuui wlfaxshaa shaydaan haddii laga tala qaata muxuu farayaa asuu walfaxshaa waa laba ceeboodun suu iyo faxshaa waa dembi iyo foolxumo suuna waa dembigii faxshaaguna waa dembiga kasii foolxun sidaa daraaddeed bay culimmada qaarkood sinada ku tilmaamaan wa an taquuluu cala allaahi ma laa taclamuun ilaahayna waxa garanaynin ayaa ka sheegi doontaan jahli ayaa ku fatwoonaysaa jahli baa ku soconaysaa jahlibaa ayaa ku salaynaysaan xeerarkiinni iyo nidaamkiinni marka hadaba arrinku saa u dhace ee waxyigu saa u soo dega ummadda diinta lagu waaniye xalaal iyo xaaraan laydhaa ilaahay laga tala qaato ayaa nimankii carbeeday ay gacmaha taagan jireen gacmahay taagayaan mushrikiintii carbeed baha yuhuudda waa sidaas iyo kristanka labadaba wa idaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabba'ana waxay leeyihiin annagu kitaabkaa xaggiisana laguma hadleeye wixii aanu aabbayaasha kula kulanay ayaanu raacaynaa waa sida dadku u yidhaahdaan caado alle maxay yidhaahdeen caado la gooya cadha allay leedahay caado la gooyaabay yidhahdeen lagu booshaaqayo xumaanta oo dadkao dhammibaa uu isku dhibayo cidhbaha cid lagu goynayo waar caadadaasii lama goynayo ee cadha allay leedahay wada bay odhanayaan weligeen baynu saa kusoo dhaqmi jirnay natabic ma alfaynaa calayhi abaana marka kol haddii diin ilaahay la sheego qofka diin ilaahay kugu waaniya jawaabtiisu waxa weeye jazaaka khayran hadduu qofku idhaahdo hebelow salaada ma tukatida tuko maxaad odhanaysaa ilaahay ha ka abaalmariyo waaye hebelow salaada waad xumaysaaye salaada hagaaji jazaaka khayran halkaan ka xumaynaya halkaa iyo halkaa waaye ummadiiha sharciga kuma dhaqantaana ku dhaqma jazaaka allah khayran waaya waanu ku dhaqmaynaa laakiin inuu mara tuuru idhaada ma anagu noo sheegaya naga diin badan yahay hoos xariifin bilaabo <laughs> taasi waxa weeye walaa tatabicuu khutuwaat shaydaan shaydaanka wuxuu leeyahay ummadda had iyo jeer inuu ficilkooda dhinaca xun u kiciyo oo waxa canaadka la ydhadana waxyaabaa dadku ay ku gaaloobaan weeye marka qofka khayrku fara waa jazaaka khayran man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu qofka wanaag idiin sameeye ee eh, dardaarma jazaaka khayran wey abaalkiisu laakiin la canaatamo oo la ydhaado maya wakhtigeedii ma ahiyo bel baas iyo waxbaan looga jeedaa maya waa jazaaka khayran jawaabtiisu waa qofku yihi salaada tuko tukanayaan wey jawaabtiisu waayahay marka nimankaasi kitaabka saasay u gacan taagteenoo dhaqankii aabbayaashooda kufrigaabay ku adaygeen awalow kaana aaba'ahum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun bal su-aasha aag haddaanay aabbayaashood aan caqlina lahayn haday yihiin hanuunsanayna miya iska raacayaan marka usha boocda ah allatii u calayha kullu caajis huwa taqliid qof kasta oo adhaxda ka jabaya ama haadaanta ka dhacaya usha uu cuskadu ku tukubo ayaa ah maan arki jirin iyo saasoo maan gaadhin iyo dhaqankii abayaasha ma aha iyo hebel sidan mu ahayn iyo cali baa ka jawaabaya waxa uu leeyahay wayxak laa tacrif alxaqa birijaal walaakin icrif alxaqa tacrif ahlah waar guuldarra kugu dhacday xaqa dadka ka baadi doonin oo hebel iyo hebel iyo hebel ka eegin ee xaqa sidiisa u garo oo dabeedna waafaqsanaya cidda kale kala eeg xaqi waa shay shaakhisahoo taagan marka xaqa intood sidiisa u barato markaasaad kala baran ku waafaqay iyo ku khilaafay laakiin hebel baa iyo hebel sidan maaha taa waxba dadka waad ku daalaysaa dhaqamadooda waxba ha eegeyna iyo camalkooda ilahay ku eeday wuxuu ilaahay ku eedeeyey ummadan annahu asaabahum maa yusamaa bitaxajuri alcaqli waxa ku dhacay xidhxidhnaan xagga caqligaa ah. qofka bani ilahay caqliga wuxuu u siiyey inuu miisaami karo maxaa xun maxaa wanaagsan inuu miisaami karo tiibay kala garan waayeen ilaahay waxa uu xusay qofka u dhawaaqaya qof aan diin diiniyo imaantoona lahayn oon caqligaasi ka xumaaday balka u yeedhayaa muuqaalku leeyahay iyo kaa loo yeedhaya inaan waxba ka faa'iidaysanayn wa mathalu aladiina kafaruu kuwa gaalada ah ka u yeedhayaa wuxuu la mid yahay ka mathali aladii yanciqu qofka u dhawaaqaya bimaa laa yasmacu ilaa ducaa'an wanidaan yanciq waa qof u yeedhaya wax aan maqlaynin ducaa iyo nidaa waa yeedhma bal adigu neef xoolaa u dhawaaq neefkaasi dee waxa aad ku hadlaysa ma garanayo xarfaha ma kala saarayo laakinahu yasmac sawtan sawt buu maqlayaa si kale haddii loo dhigo qofku markuu fogaado aad u yeedho had jeer waxa uu maqlayaa un bowbowda codka laakiin kalimaadka ma kala saarayo waa kaa yaro dhegaysanaya kolba u dhagraarcinaya nimanka noocaasoo kale weeye summun bukmun umyun fahum laa yacqiluun muqaalkoodu saasuu la mid way dhagalaayihin way aflaayihin way indhalaayihin caqli ma leh marka waxaad ka arkaysaa caqli aan cilmi lahayn caqligu hadduu cilmigii samaawiga haa waayo caqliga hadduu insaan ku garan waayo ilaahay caqligu hadduu garan waayo halkee laga keenay muxuu u socdaa maxaa loo abuuray xaq ku leh wax jira ma aha marka halkaa waxaynu ka arkaynaa oo kale inuu asal u yahay cilmigu caqligii oo had jeer hadii dee dadka caqligooda uu ku filan yahay oo aanay cilmi u baahnayn ilaahay wuu iska dayn lahaa rususha iyo kutubtaba wuu iska dayn lahaa isaga abuuray cuquusha inay u baahan yihiin cilmigan samaawigahay si uu u hago adduun iyo aakhira iyo ilaahayba u baro baahida ay u qabaan daraaddeed buu kutubtan u soo dejiyo rusushana uu u soo diray sidaa darteed caqli aan cilmi samaawi ahayn aan lahayn ilaahay uu natiijadiisa ka dhigay fahum laa yacqiluun allah subxana wa taala aclam